alxamdu lilah rab lcaalamin wsalaatu wasalaamu ala rasuuli illah wala alihi wasaxbi waslm ajmaciin ama bacdu axaadiistii sidahaynay qunuudka ku saabsanayd axaadiis dhowr nooc ah ayuu loo kala sheegay xadiidka koowaad ee anas wuxuu ahaa radia allahu canhu wuxuu sheegay nebiga inuu bil qunuuday bacda rukuuc uu sameeyey qunuudka yani markuu samic allahu liman xamidu markii dambena uu qolooyin carabta kamida ah, markii dambena nebigu waa ka tegey waa qunuutu naazila qunuutkaas waa laysla ogolyaha kaas isagaa xadiiskiisana waa mutafaqun calayhi kadib wuxuu raaciyey xadiidka axmed ziyaadada uu ku daray xadiidkaas faamaa amaa fi subxi salaada subax falam yazal yaqnutu xataa faaraqa dunya nebigu kama unan zuulin inuu qunuudaayo ilaa adduunyada uu faaruqay oo uu ka tagay dhintay yani sidaabuu u waday kadib haddana ibn xajar ou dabageliyey xadiidkii ahaa ana nabiya sal lahu alayh ali wasalam kaana laa yaqnutu ila ida dacaa liqawmin aw dacaa calaa qawmin guud ahaanba nebiga wuxuu ahaa mid aan qunuudin ilaa inuu qolo habaaraayo maahane ama uu qolo u duceynayo mar haddii marka lagu khasisay qunuudka qolo in lagu habaarayo ama loogu duceynayo wax joogtaa marka ma ahan ayaa laga qaadanaya xadiidkan dambe oo ibnu khuseyme uu weriyey una saxeix yeelay wuxuu raaciyey kabacdi xadiis tusaayo qunuudka lagu gaari yeelayo salaada subax oo la daa inuu muxdat yahay oo uu bidca yahay waa xadiidka daariq alashjaci sacd bnu daariq bni ashyam alashjaci ayaa werinaya xadiidkaas isagaa marka waa xadiis isnaadkiis oo xasan yahay ibnu xajar talkiiskasi uu ku sheegay waxaana laga qaadanaya qunuudka fajirka la daa-imayo inuu bidca yahay axaadiistu marka waa kuwaasa marka qunuudka uu ka sheegay alxaafid ibnu xajar alcasqalaani xadiidka marka saa darteed culamada aqwaashooda waa iskhilaaftay ku saabsan qunuudka subaxa naazilada iyo marka uu muslimiinta dhib ku yimaado in la qunuuda waa isla ogol yihiin laakiin waxay isku khilaafeen waxa ay tahay qunuudka salaada subax la daa'ima isaga muxuu yahay imaamu shaafici iyo imaamu maalik labadooda waxay ku tageen in la qunuudo salaada subax imaam shaafici iyo imaamu malik imaam abu xaniifa iyo axmed bin xambalna waxay ku tageen iyo isxaaq iyana inaan la qunuudin salaada suuxan qunuud gaar aan loo yeelin saasay ku tageen qoladan dambe marka yaan la qunuudin dhehayso salaada suuxa lama qunuudayo dhehayso ayaa laba waxyaabood ayay isaga daayeen laba ma'had ayay kala wataan abu xaniifa ayaa isaga madhabkiisa waxaa mashhuur ku ah waaba la nasahay buuba leeyahay qunuutlfajriga girigiri laqaa mansuuq uma tarakawdaas ay wuxuu ka dhigay nasqibu ka dhigaya dhaxaawi sida culimada kale laakiin imaam axmed iyo isxaaq ayagu waxay nasak ma jiro laakiin awalba waxauba ahaa qunuudku qunuud naazilo kusaabsan u ahaa ma ahaynba marka qunuud oo salaad subax khaas u ah ma uusan ahayn waxaana daliila leeyihin marka xadiidka kana yadcu kana laa yaqbutu ila ida dacaa liqawmin aw dacaa calaa qawmin baa u daliila nabiga ma aha midaan qunuudin ilaa inuu qolo u duceynayo ama u habaarayo marka madhabka axmed iyo isxaaqiya ugu marka iyaga tago qunuudka guud ahaan madhabkaasa raajixa saxiixa sababta waxay tahay xadiidka anas ee imaam axmed uu ziyaadiyey faama subxu falam yazal yaqnutu xataa faaraqa dunya nabigu salaadta wax kama duulin oo qunuuda ilaa ka dhintay xadiidkaas oranayo marka dacfi baa ku sugan sababka uu dacfiga ugu sugan yahana waxa ay tahay waxaa ku jira sanadka musnadka sanadkan axmed waxaa ku sugan abu jacfar araazi ciisa bnu mahan abu jacfar araazi ciisa bnu abi ciisa mahan ninkaasaa ku jiro nacam waana nin mukhtalafun fiihi ah oo culamada xadiidka ay isku khilaafeen qaar ay daciifiyeen oo axmed bin xambal iyo abu zurca iyo eh, nasaa-i iyo ay daciifiyeen eh, ragga kale qaarkood iyaguna marka rag siqeeyey ayaa jiro cali bnu madini laba riwaayaa ka timid riwaayo wiilkiisa uu ka werinayo oo wuxuu ku darayaa eh, waa ragga muusa bnu cubayd lamid ah buu leeyahy muusa bnu cubayda ayuu lamid yahay buu leeyahay muuse bnu cubaydana waa daciif ibnu xajar fatxiga iyo meelo badan suu ku sheega marka waa daciifinaya cali bn madini riwaayo kale oo isagana laga werinayo eh, waa iqa ayuu leeya riwaayadaas marka waa daciif siqada in looga weriyo cali bn madini sida ibn xajar ou sheegayo taariibu tahiibka naam mryaa talkiiska marka khulaasaqowl marka aimada xadiidka ninkan qaar daciifiya iyo qaar iqeeyo ay kala ayay ku kala jiraan ibn xajar wuxuu ku khulaaseeyey tarjamadiisa saduq sayi xifdi khusuusan fi lmugiira wuxuu yii ninkan waa saduq xifdigiisana waa xun yahay gaar ahaan kumana sii jiro almugiira marka uu ka werinayo marka khusuusan fi lmugiira dad baa waxay ufahmeen ayru mugiira inuu siqa ku yahay ufahmeen khalad waay laakiin ibnu xajar hadii uu dhacayo qofkaani waa saduuq hebel laga reebo xadiiskiisa ku yahay wuxuu yihahdaa ila fi xadiiii an muir lakin hadda wuxuu yii saduqun sayi xifdi khusuusan fi muira yani dacsiga ama su-ulxifdiga markuu ka warina waa daran yahay ila ragga kale laftirkeeda dacsigii oo baaqi yahay waxaana cadaynaya muxadisiinta isagoo aan mugiiro ka warinayn ay daciifiyeen xadiikiisa oo waxaa kamida ragga daciifiyey ibnu kaiir tafsiirka suurat sra xadiidka micraajka waxaa jira xadiis oo la gooni noqday abu jacfar araazi wuxuuna ka werinaa arabiic ibnu anas oo ka werina mugiira ka werin maayo waa sida hadda riwaayadan oo kale riwaayadanba rabiic ibnu anas ayuu ka werinaa waa daciifiye ibnu kasiir oo waxa uu yihi fiihi ciise bnu mahaan watafarada bihi ciise bnu mahaan baa ku jira waana la gooni noqday marka khulaasada waxa ay tahay ninkan marka uu ugu yaryahay waa mukhtalafun fiihi qofka haddii la isku khilaafsan yahayna xadiidkiisa maxaa laga yeelayaa hadii uu mutaabaceeyo ragga axaadiistoodu ay mustaqiimka tahay xadiiskiisa waa xujo hadii aan la mutaabacaynina oo wax asaga kasii liito ay mutaabaceen ama keligiis oo xadiiska uu werinayo xadiiskaas waa daciif saa darteed alimaam dahabi raximah llahu tacaala kitaabkiisa siyarka ciisa bnu maahan marka u tarjamayo waxa uu yiri wuxuu la gooni noqday buu yii xadiis lqunuud xadiis lqulub buu la gooni noqday hadii marka uusan dacsi ku sugnayn ma uusan dhahayn tafarada bihi xadiis lqulub u la gooni noqday ma uusan dhahayn yani tafarada waxuu la gooni noqday xadiiska xadiis lqulub asagaa la aaya ma uusan dhahayn usan ujeedin marka jarxiga iyo tacdiilku haday iska hor imaadaanna qawlka waxa weyaan marka jarxigu haduu muxasar yahay sabab saxiixana lagu fasiray isaga ayaa muqadam qaacidada saas waa nuqdatulfikrka ibnu xajar oo ku dhigay kutubaha musalaxana ku taalo jarxigu idaa kaana aljarxu mufasaran sababkuna uu yahay sabab sax ah oo wax lagu jarxiyo qawlka waxaa iskale marka qawluljaarix ayaa la hormarinaya naam qaacidada marka musalaxa waa sidaas weyan naam marka ay ugu yarta xataa haddaan jarxigaas la hormarinin fii bacdi laxyaan waxa weeyaan hoos inba u dejila qofka mararka qaar waxaad arkaysaa nin axmed ou siqeeyey yaxya bnu maciinna ou daciifiyey ibnu xajar ou leeyahay saduuqun saduuq marka jarxiga waa la tixgeliye w lana ninkan siqana lagama soo qaadin daciifna lagama soo qaadin meel dhexaa la keenay meesha dhex maxa siqanimada maxaa kasoo dejiyey jarxiga la jarxiye hal xaalo unbaa jarxiga tacdiilku haday iska hor imaadaan tacdiilka la hormariya xaaladaas waxay tahay sababkii lagu jarxiyey haduu dul istaagay qof kan mucadilka ah ee uu yiraahdo anaa dul istaagay sababkaasna ma jiro hadii uu yiraahdo markaas tacdiilkaa la hormariya laakiin hade taas hadda halkaan ma jirtaa ma jirta nam lana waa macruuf ciise bnu maahan in culamadu ku kala qaybsan tahay naam oo weliba abujurc taraazi u yahim kaiiran aad ba weliba uhamiya oo tilmaamay marka qaacidada lays calaa ilaaqiha laleeyahay laysa calaa ilaaqiha marka qaacidada qaacido jirta waayo culumada sideeda ninkan sideeda sidiisaan unba isugu khilaafsan dadka ahlu cilmiga hadday qaar siqeeyaanna qaar qaar kale way daciifinaan marka eh, ninkan marka maadaama xaalkiisa uu kaan yahay waa in mutaabacad loo raadiyo saa darteed culamada shaaficiyada ee muxadisiinta ah ninkan xadiiskiisa keliya kumaysan kaaftoomin marka ay sugaayeen qunuutulfajriga mutaabacaday u goobeen mutaabacaad ayay u raadiyeen hadduu asagoo siqo yahay mutaabacaad looma raadiye haduu marka asagu siqo yahay markaa siqo yahay mutaabacaad looma raadiyen saa marka horta markaan xadiikaas e, marka abu jacfar raazi baa ku jiro shawaahidiisa marka keen maxaa shawaahid uu leeyahay shaahidka koowaad jacfar bnu mehraan can cabdilwaaris can camr can alxasan can anas salaytu maca rasuulilahi sal lahu alayh ali wasalam falam yazal yaqnutu fii salaati ladaati xataa faaraqtu xadiidkaasaa mutaabaca looga dhigay xadiidkaas camr bnu cubayda ku jiro waa kazaab kazaab qof aan xadiiskiisa waxa mataro camr bnu cubeydna ninka mubtadica ahan ka sheekeyn naam ayb xadiidka kale mutaabacada kale labaad waxay tahay khulayd ibnu daclaj ayaa werinaya can qataadata can anas imaamu zahabi wuxuu yihi khulayd caddahu daara qutniyu min almatruukiin daara qutni wuxuu ku daray matruukiintuu raaciyey matruuk isagana mutaabaca ma galo iyo shawaaid salaxa ulaabo ama kutubu rijaal shaahidka saddexaad waa dariiqu dinar bni cabdilaahi waa dariiqu dinar bni cabdilaahi can anas khadiib lbaqdaadi baa kitaab lqunuud kusoo saaray ibnuljawzi waa ku shanaaceeyey marka inuu ninkan xadiiskiisa u soo saaro mutaabaca xadiis ahaanba usoo saaro liana dinaarkan ibnu xibbaan wuxuu ka yiri yarwi can anas aahaaran mawduuca anasba wuxuu ka wariya aathaar mawduucon jirin oo been ayuu anas ka wariya laa yaxilu dikruha fi kutub aahaartaas oo aysanba xalaal ahayn in kutubta lagu sheego ilaa cala sabiili qadxi fiihi in lagu eedeynayo maahani oo lagu baxninayo maahani si kale in loo sheego ma banaano marka xadiis nin noocaas oo ku jiro isna mutaabaca ma galo khulaasatu qowl marka maxaa kusoo baxayo halka sanade ugu roon xadiidkan waa kee waa midka abu jacfar raazi oo ku jira inta kale waa wada asaaniid taalifa baaba'san naam abu jacfar raazi marka xadiiska uu ku jirana de keligiis la gooni noqoshada la gooni noqdana waxba marka eh, eh, waxma xoojinaysa oo shaahidka u baahan yahay saa daraadeed alimaam ibnu kasiir kitaabkiisa irshaad lfaqih ilaa macrifati adilati tanbih juska koowaad safxada boqol soddon iyo sagaal waxa uu yihi wahada lxadiisu yarwiihi abu jacfar araazi wahuwa ciisa bnu mahan waqad ikhtalafa fiihi aima ljarx watacdiil wahuwa fii nafsihi saduuqun ila anahu sayi xifdi walahu awhaamun kaiira awhaam badan buu leeyahay buu yii kada qaalahu abu zurcata sidaa buu yii wadakara alkhaiibu lahu shawaahida khaiibbaqdaadi xadiidkan shawaahid buu usheegay buu yii iyo mutaabacaatin can anas walaa tasixu mutaabacaadkaasoo waxba aan ka ansaxaynin wasanafa alxaakimu abu cabdilaahi alxaakim abu cabdilaahina musanafan buu ka alifay fii dalika qunuut fajriga wa fiihi araa'ibu baa ku sugan waxyaaba araaib baana uu ku weriyey meesha oo halkaa ku sugan anahu rawaahu can xadiisi caliyin aydan wa rajulaani majhuulaani calina waa ka weriyey laba ninoo majhuulana waa ku dhex jirtaa khulaasada marka waa maxay aimadii xadiiska wax mutaabacada waa ulaaigi xadiiskan isagaa darteed qunuut lfajriga xadiidka sheegaayo waa daciif sidaa ayuu daciif waxaa kaloo meesha meesheedana ku taallo oo inuu eh, yani asbaabta uu daciifka ku yahay sanadkiisa marka laga yimaado matnigiisay ku jirta haddana matnigana nakaaraa ku jirta nakaaradu waa maxay axaadiistii eh, saxiixa ahayd ee saxiixeynka ku sugnayd waxay sheegayaan nabiga inuu bil qunuuda kala tegay qunuudka oo weliba sababka u qunuuda ay tahay inuu dad xabaaraayo mar haddii marka dad xabaarid ugu qunuuda bilna oo qunuuda oo keliya u ka tegay qunuudkan marka salaada subax kastaa layska daldalayo marka waxa weeyaan marka nakaara kusugan dabcan waxaa kaloo nakaarada tusaayo sidoo kale xadiidka kale isagana ibn khuseyme oo saxiix yeelay ah kaana laa yaqnutu ila ida dacaa liqawmin aw dacaa calaa qawmin waxau ahaa nabiga midaan qunuudin ilaa inuu dad u duceynayo ama habaarayo shaaficiyada iyagu waxay leeyihin waxaa laga wadaa kii hore fatr bilow qunuuday ka tegey habaarka gaalada iska daayay inta kale laakin waa wediy ayb kan kalena kaana laa yaqnutu ila ida dacaa liqawmi aw dacaa calaa qawmi maxaa laga yeela kan kale ugeey isagana sacd bni baari ugeey oo isagana isnaadkiisa oo xasanka yahay oo ay culimadu xasaniyeen oo ay bunaya muxdatun saxaabi buu yiri wiilkaygi waa muxdas oo weliba sheegay nabigaa ku daba dukatay abubakar cumar cusmaan cali maqola lah salaad subax kadib muxuu yii ay bunayi muxdasan waa bidcadi shaaficiyada kan maxay ku xambaareen marka waxay leeyiin xadiidkan waa saxiix laakiinse macnihiisu waxay tahay saxaabigan un arkin nacam haddii laakin keyrkiis oo arkay maxaa laleeyahay man calima xuja calaa man lam yaclam waay leeyiin laakin qaacidadaas mana ku dabaqmaysa inta sababta ah waa maxay saxaabigan maalin walba nebiga quruudayo ma hal maalin arki waayen waa shay min almustaxiil min lan wax qarsoomahay waxaan qarsoomi karinaa jiro wax qarsoomi kara waa la dhihi karaa saxaabiga hebel waa ka qarsoomeen kana waa ugu ogaaday laakin mas'ala nebiga salaad subax oo dadka ka dhex qunuudayo hal maalin haduu saxaabiga imaamayo subax maalinta kale maysa imaanayni miyuusan maqli karin marka midda kale nebigaa ku daba dukatay iyo abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali dhammaan uusan ka arkin anasaa arkay ninkaan saxaabiga nama arki waayo daciifna waa ujeedaa ina cudurdaar khalad guud calaa dalika intaa waxaad kusii dartaa weliba sheekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa alqawaacid alnuuraaniya waxau sheegay xataa haddii xadiidkan la saxiix yeelo anas ee nebiga waa qunuudi jira ladha subaxa qunuud bimacna alqiyaam baa loo jeedaa oo nebiga qiyaamka ku dheeraa jira saladka waa qiraadu dheerey jira riwaaya isagu sheegay oranaysa kaana nebigu wuxuu ahaa eh, eh, eh, ama ama subxu falam yazal yaqnutu qabla rukuuci subxu kama ama subaxa kama ugan zuulin rukuucda kahor inuu qunuudayo xataa faaraq dunya marka rukuucda kahor inuu qunuudayo marka muxuu noqonaya rukuucda kahor waa qiraaada qiraaadu dheerey jiri qiraaadana qunuud waa la dhahaa oo qunuudku waa macaani badan yahi oo hadiiba la saxeexaya intaasoo wujuuba calaa kuli xaal khulaasat lqowl waa ku daciif naam in salaada subax qunuu lagu gaar yeelo haddii laakiin ay dhacdo inuu imaamka qunuudo maxaa samaynaysaa adeeg seed yeelaysaa waa ku raacaysaa qunuudkiisa adeeg wixii marka salaadaas khalal asaa loo haystaa adii shuqul kumaley imaamka in la raaco waa inamaa jucila alimaamu liyutama bihi hadaad iska aamusto adigana meel aan lagu aamusin ayaad ku aamustay bidca adna samayna markaas marka isaga inaad ku dayato maadaama ijtihaad isaga oo ku samaynayo waa iskala qunuudaysaa hadiise marka eh, eh, qofku marka hadii aan dala qunuudaynin waa khays naam sidii la rabo khulaafada marka dhinacaas naam waxyaabahan marka dadka ay la wareegayaan qaarkood oo ay axaadiistan marka eh, abu jacfar raazi la rabo in marka lagu saxiix yeela waa dad marka madrase macruuf ah waay madrasa marka madrasadan saqaafi waa lagu yaqaanaa inay marna haddii dan ay kasoo gashana waxa weeyaan jaanibka tacdiilkay rajaxayaan oo qofka la tacdiiliya hadii halkaa ninkan hadda uu kasoo gala dhinac kalena axaadiis ayaga haweenooda qaar imaanaysa oo weriyana aljarxu muqadamun cala tacdiila ka maqle diin maleh kuwaas marka wax lagu mashquulo wax badan looga mashquulana ma astaahilaan maadaama ay saxaabadii rasuulkaa caayayaan oo ay leeyihiin mucaawiya radiallahu canhu o caynaayo diinada ninka u daamina isaga waxaa weyaan man jacala alguraaba lahu daliilan yamuru bihi calaa jiyashi kilaabi ninkii duko ka dhigto eh, daliil ninkii ka dhigto duko waxa weyaan eh, eh, wuxuu ku dul wareejinaya on baktiyo unba ka dul wareejina nacam saqaaf ninkii diin u raadiya waa un noocaas nacam lana nin saxaabada rasuulka dhahay mucaawiya dadkau sumay jiray iyo dadka saxaabi ma ahan mucaawiya ibn abi sufyaan iyo qof dhahay maxaa diinta loo raadina waa maxay waxaa uga khayr badneed culamada islaamka oo marka eh, masaladan ku tagtay oo axaadiistan ay saxiixa u aragtay inay isaga daydaan xataa hadday dad ku dayanayaan banaan sida alimaam nawowi raximahullah laakiin qof aan marka wax lagu daydaba aan ahayn marka in dadka lagu weriweriyo maba aha an xasan bn caliy radi allahu canhuma qaal waxaa laga weriye xasan bin cali calamanii rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulkaa i baray kelimaatin kelimada ayuu baray aquluhuna aan iraahdo aquuluhuna aan oranayo fii qunuuti lwitri witrka qunuudkiisa aan ku dhaho kelimaadku marka waa maxay allahuma hdinii fi man hadayt allahuma ya allahu allow ihdinii hanuunii fi man hadayta fii jumlati man hadayta dadka aad hanuunisay dhexdooda ilaahay ugu dhex hanuuni wacaafinii ilaahay caafi oo balaayada iyo fitanka iga caafi fii man caafayta fii jumlati man caafayta dadka aad adiga ka cafisay ka caafisay dhexdooda igu caafi watawalanii ilaah umuurtayda tawali adiga maamul fii man tawalayta fii jumlati man tawalayta umuurahum dadka aad umuurtayda tawalisay dhexdooda wabaarik lii ilaah ii barakay fii maa acayta waxaad isiisay waqinii ilaahay kori shara maa qadayta waxaad xukuntay shartooda fa inaka adiga taqdii waad xukumaysaa walaa yutbaa caleyk adig korkaaga laguma xukumo inahu shani laa yadillu ma duloobo man waalayta axad aad adiga weli ka dhigatay xiriirisay oo taageertay adig aada weli ka dhigatay tabaarakta ixsaankaagu tabaarakta ay tazaayad ixsaanuka ixsaanuka ixsaankaaga ziyaad waa ziyaadsanaaday rabbanaa yaa rabbanaa rabbigana watacaaliita waad saraysa rawaahu hamsatu shantii waa xadiidkan wey wazaada abaraaniyi wuxuu ku daray walbayhaqiyi bayhaqiba walaa yacizu man caadayta walaa yacizu ma cizoobo oo ma sharfoomo man caadayta axad ad adiga la callaytantay axad adiga ad la callaytantay ma cizoobayo marnaba waxaa marka ziyaadadan iyada marka ziyaado saxeixa ah. xadiidku marka waa xadiid saxeixa ah. tirmid ayaa xasaniyey aimadana marka waa waa yeeleen ayb xadiidka marka waxa uu kusoo arooray kalimaatin aquuluhuna fi qunuuti lwitri qunuut lwitriga kalimaadkan inuu nebiga xasan bin cali oo ku baray marka allahuma adini fiman hadayta qunuut lwitriga iskale hay saas darteed culamada qaarkoodna qunuudkan fajirka way uga soo qaateen shaaficiyado kale kanay uga soo qaateen xadiiskana u daliishanaya inkastoo xadiis kale oo kalimaatin aquuluuna fi qunuuti subxi iyo ay soo aroortay haddana laakin dacfi baa kusugan kuwaas witirku marka inuu qunuud leeyaha laga qaadana xadiiskan salaada witir in qunuud ay leedahay qunuudka marka witirka qabla rukuucna waa lagu sameeya bacda rukuucna waa lagu sameeya labadaba way ku banaan oo qabla rukuuc waxay tahay markaad qiraacada dhamayso ayaa qofku marka allahuma hadini fiiman hadayta u leeyahay kadib rukuucaya kadib samac allahu liman xamida saxaabada qaarkoodna waa u samay jireen bacda rukuucna waa loo sameeyaa laakiinse nabiga caleyhi salaatu wasalaam qunuudka naazilado bacda rukuuc samay jire kan naazilada bacda rukuuc in ayuu ahaanaya waxaa kaloo marka eh, xadiidka ku jirto eh, ziyaadadan walaa yacuzu min caadayta ah ah iyadana waa ziyaada saxeixa zaada nasaa-iyu nasaa-i wuxuu ku daray wejin aakhara wej kale fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisa wasala allahu cala nabiyi salligiibuu ku daray ziyaadadan marka oo wasala allahu cala nabiyi ah ibn xajar eh, kitaabkiisa talkiiska <coughs> talkiis xabiirka jidka koowaad safxada afar boqol iyo shan wuxuu yiri imaam nawowi sharxulmuhadabka wuxuu ku yiri inaha ziyaadatun bisanadin saxiixin aw xasanin ziyaadadan salliga sanadkeedu ama waa saxiix ama waa xasan buu yii qultu markaas ibnu xajar wuxuu yidhi walaysa kadalika sidaa uu sheegay ma aha fa inahu munqaicun maxaa sanadkeedu waa munqaic maxaa yeelay cabdullahi bnu caliy cabdulahi bn ali cabdullahi bnu cali bn xusein bni cali bn abi aalib ma uunan soo gaarin xasan bin cali ziyaadada sal lahu ala nabiyi waxaa werinaya nasaa sanadkeedana waxaa ku jira cabdlahi bn ali cabdlahi bn aliyin cabdlahi bn ali bn xusein bn ali bn abi alib waa cali bn xusein wiilkiisa zaynlcaabidiin wiilkiisa wuxuu ka werina xasan bin cali oo awowgiis awowgiis la dhashay marka labadoodana ma soo gaarin xasan bin cali ma soo gaarin cabdlahiga idan marka bayna cabdillaahi walxasan inqidacdaa ku jira saa darteed inqidaaxana waa daciif sanadka munqaica waa daciif xadiidka munqaica waa xadiid daciif mar haddii marka xadiis ahaan marka marfuuc ahaan uma soo aroorin marka marfuuc ahaanoo rasuulka aleyhi salaatu wasalaam kama soo aroorin laakiin saxaabadoo kasoo arooray qaarkood oo inay markay qunuudka qunuudka witirka markay dhameeyaan salliga ay ku khatimi jireen saxaabadoo kasoo arooray saa daraadeed marka sheekh albani raximah llahu taala irwa laliilka xadiiska raqamkiisa afar boqol soddon iyo ko uu yahay wuxuu ku sheegay bacdi saxaabe ayaa sameeyeen kana ansaxay saa darteed marka in la sameeyo wax dhibaataa ah mala salliga lagu daro maadaamay asxaabta qaarkood sameeyeen wax hadda saxaabi ku diidayna aan lahaynin daliilku marka waa dhinacaas laakiin marfuuc waxa ah oo nebiga kasoo arooray maya ayb amaa xaggaas marka waa xadiidka wa ziyaadadan ma saxeexa mase waa daciif marfuuc ahaan waa u daciif laakin mawquuf ahaan waa u ansaxday ama xukunka mas'alada salliga in lagu daro qunuudka salliga in lagu gabagabeeyo xukunka xukunkeeda muxuu noqonaya marka culamada shaaficiyada laba wejbay isugu khilaafeen qolo waxay leeyihiin waa sunno qolena waxay leeyihiin maya maba banaanaba hadduu ku yiraahdana salaada waa ka buraysaa bay leeyihiin qaadi xusein baa kamida a ah oo shaaficiyada kamida a ah, alqaadi xusein ayaa kamid a ah. sababta waxay leeyahay salligu waa rukni ayuu atexyaadka ku yahay atexyaadka dhexdiisa lagu akriyaa booskiisa meeshaas waay ninkii marka rukni soo qaado meel aysan ahayn oo aan soo aroorin ku akriyo muxuu noqonayaa marka salaadii saasay ku bureysaa bay dheheen laakiinse sida loo badan yahay waa salligu inuu sunno ku yahay meeshaas salligu waa ku sunno meeshaas culamada shaaficiyada iyadana salliga meeshaas diiday in lagu akriyo waxaa kamid a ah alciz bn cabdisalaam baa kamid a ah fataawadiisa markii la weydiiyey wuxuu yihi walam tasixa asalaatu calaa rasuulilahi sal lahu alayh ali wasalam nebigoo lagu salliyay ma aysan ansixin fi lqunuuti qunuudka dhexdiisa walaa yanbagii an yuzaada calaa salaati rasuulilahi sal slam shay-un nebiga salaadiisana waxba laguma ziyaadi karo mar haddaysan nebigii ka ansixin salliga qunuudka dhexdiisa aynan uga ansixin ma lagu ziyaadi kara waxba ay meeshaan marka mataqaanaa sababta aan marka u sheegay waxa ay tahay alciz bn cabdisalaam iz bn cabdisalaam isaga waaye imaamka laga weriyo bidcada inay qaybsanto oo bidcada shanay uqaybsantaa waxa yidhi axkaamulkamsa ayaa gelayso waa alciz bn cabdisalaam inuu bidcada oo qaydinayo marka ay bidca lugawiya tahay ee bidca sharciya aysan ahayn tanaa u daliila warkiisan hadda sababtoo ah haddii bidca xasana ay jirto salligaan iska dhaafana muxuu uleeyahay salliga nabiga iyo mayusaba nabigu sabeynayo salaada waxba laguma ziyaadi kara muxuu leeyahay hadiina ogolaya bidcada bidca xasana ada ogolaya markaa bidcada u qayminayo bidcada manaha macnaheeda luqada ah ma qayminayo mid aan diinkaba asalka kulahay bidca xaqiiqiya ha noqoto ama idaafiya ha noqoto mida kale masaladan iyadana khilaafkan aad ogaato wuxuu kaa saacidaa waxay tahay masaa-isha noocan isku qabtaan salada nebiga qunuudkama lagu akrina mase laguma akrinayo qaar ayleyn waa lagu akrina qaarna ayleyn laguma akrinaayo lagama xakimi karo nebiga jacaylkiisa iyo nacaybkiisa nebiga jacaylkiisa iyo nacaybkiisa lagama ratibi karo waa jaahilnimo ninkii ka ratibaan oo hadda hadaad hadii ninkii yiraahda masalan masaladan oo kale ninkii diido nebiga qunuudkaa lagula dhex salinaya ninkii diido nebiga u nacab yahay hadii uu yiraahdo waa ninaan culamadaba khilaafkooda aqoonin marka masaaishaasoo kale lagama ratibo jacayl iyo bogd midna lagama ratib qofka sida nabigi jecel hadda aimada nabig waa jecel yihin markay leeyi yaa lagu sallina quluudka dhexdiisa keli waxay ka hadlayan waxay ta cibaadadan meeshan booskeedii leeyahay mase ma aha masaladaas un baa laga hadlaya waa in marka la fahmo laba raba marka hadda in la yiraha nabigaa nacabta ninka nabiga nacabna waa gaal gaalna dhiiggiisa waa banaan yahay waxa kale isku sii soco moriyaanimada waxaas oo kale diin ma aha Eh, marka eh, sheekhulislaam ibnu taymiyana kitaabkiisa eh, istiaasada iyo kitaabka kale asaar ibnu masluulka labadaba waa ku sheega meeshan dakal kuma laha xataa atxiyaadka dambe salliga inuu rukni miya mase rukni ma ahan fuqahada islaamka isku qabteen qadiiman iyo xadiisanba way isku qabteen nin ninka kale yiri ma jiro adig nabigaad inta ogol ma aysa dhihin adinku nabigaad nacabtiin ma aysa dhihin marka masalada intaa loo fahmo wazaada abraaniy abraan wuxuu ku ziyaadiyey walbayhaqiy bayhaqi walaa yacizu man caadayta ma cizoobo man caadayta xad aada la callaytantay halkaa marka waxaad ka qaadanaysaa inahu laa yadilu man waalayta iyo walaa yacizu man caadayta labadan yani ciziga iyo zilliga labadaba ilaahay unbaa dadka cizayn kara dullay kara waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofka ilaahay dulleeyo cid karaameey karta ma jirto qofki ilaahay oo cizana cid dulay kartaa ma jirta ciziga xaqiiqada marka ilaahay subxaana watacaala daacadiisa midka lagu eh, lagu lagu gaaro qof ilaahay marka ummad ilaahay cadow uu ku yahay oo gaalo ah qofkii marka yiraahda waa naga fiican yihiin iyo waa saani naga yihiin iyo waa waxuu noqonayaa dad ilaahay duleeyo nin rabo inuu cizeeyo mana cizoobayo weligood intay gaalnimada ku dhex jiraan marka qunuudka inta aanan ka bixinna waxaa ku jirta masaa'il masaa-isha waxaa kamida ah gacmaha korma loo qaadaya oo qofka marka imaamka uu qunuudayo iyo marka uu qunuudayo maamuumiinta ay ay aamiin ay aaminsanayaan labada gacmood korma loo qaadaya laba wej baa ku jirta cinda alculamaa ashaaficiya wej wuxuu leey lama sunneeyo waana abu isxaaq shiraazi baa doortay saas abu isxaaq shiraazi saaxib lmuhadab gacmaha qofkaas kasii daysanay kor u qaadi maayo sababta ah salaada ducada lagu akristaa gacmaha kor looguma qaadiyo sujuudda markaa ku ducaysanaysa gacmaha kor looma qaado qunuudkuna ku dhex jiraa bay yihaahdeen culamada qaarkoodna waxa ay yidhahdeen waa la sunneeyaa inuu gacmaha kor u qaado iyadaana min xaysu daliil iyo marka xagga madhabkaba iyadaa saxeix ah in gacmaha kor loo qaado aathaar iyadaa kusoo aroortay sidaana waxaa isagana taxqiijiyey abu zayd almarwazi oo culamada shaaficiyada kamid ah qunuudka axkaamahaas meelhaas uga baxayna waxaa kaloo iyada in loo idaafeeyo u baahan culamada shaaficiyada abulxasan alkarji oo kale abulxasan alkarji oo culamada shaaficiyada kamida saaxibu kitaab lfusuul iskale ma uusan qunuudi jirin salaada fajirka subax isagoo weliba shaafici ah lidalika alimaam ibnu kathiir kitaabkiisa albidaaya nihaaya markuu u tarjamaya abulxasan alkarji waa soo qaatay waxa uu yii wakaana laa yaqnutu fi lfajri wuxuu ahaa aada sunada u raaco yii waa soo wadiye kitaab uu leeyahay ictiqaadka uu ka qoray kitaabkaasu aada u fiican buu yii oo ammaanay kadib wuxuu yii wakana laa yaqnutu fi lfajri salaadis waxba kuma wadi jiray marka shaaficiyada loogama baxo masaa-isha qaarkood haddaad daliilka adiga aadid oo iyaga aada khilaafto ma ma uga baxaysid sidaas bal xaqiyaaba saas ada shaaficinimadaabu waxay tahayba inaad xaqa raacdo iyadaaba saasa leana alimaamu shaafici wuxuu yiri haddii marka ajmaca ahlulcilmi ahlucilmiga waxay ku ijmaaceen ana man istabaanat lahu sunnatu min anabiyi sal l salam qofkay sunno u cadaato can inabiyi nebiga xaggiisa ay uga cadaato culamadu waxay ku ijmaaceen anahu laa yadacu an yadacaha liqawli axadin qof warkiis inuusa uga tegin taasaa lagu ijmaacay qof warkiis inaan looga tegin walilbayhaqiyi can ibni cabaasin radia allahu canhuma kaana rasuululahi rasuulka waxuu ahaa sala allahu alayh ali wasalam yucallimunaa midna bara ducaaan duco ducadaas oo nadcuu bihi aan ku ducaysano fi lqunuuti qunuudka anugu dhexdiisa aan ku ducaysano min salaati subxi salaata subx xaggeeda wa sanadihi sanadkiisana dacfun baa ku sugan kan isaga naam sanadkiisa dacfi baa ku sugano waxaa ku jiro cabdiraxmaan ibnu hurmus ayaa ku jiro cabdiraxmaan ibnu hurmus baa ku jiro acrajna ma aha ninkan iska jir acrajka eh, eh, bukhaari iyo rijaashiisa kamida ma aha cabdiraxmaan ibnu hurmus acraj lagu naanayso ma aha kaasoo sa waafiqo kan laakin marka waa waa shaykhun majhuul waa sheekh majhuul ah ibnu xajar nataaij afkaarka sidoo ku sheegay fi takriiji axaadiis adkaar an abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi idaa sajada axadukum midkiin haddii uu sujuudayo falaa yabruk yuusan marka arumanin oo usan fariisanin kamaa sidii yabruku lbaciiru ratiga u fariisto kale walyadac ha dhigo yadayhi labadiisa gacmood qabla rukbatayhi labadiisa jilbood hortood akhrajahu halaaatu saddexdii baa soo saartay wahuwa isaguna xadiidkan waay abu hureyre aqwaa waa ka xoog badan yahay min xadiii waailin xadiidka waail oo ah ra-aytu rasuul sal lahu alayh ali wasalam rasuulkaan arkay idaa sajada hadduu sujuudayo wadaca rukbatayhi labadiisa jilbood ayuu dhigaayo qabla yadayhi labadiisa gacmood ka hor akhrajahu arbacatu afartii baa soo saartay kan horaa ka xoog badan uu ku yiri midkaan dambe sababta waa maxay fa ina lilawali midka hore waxaa usugnaaday shaahidan baa usugnaaday shaahid buu leeyahay mid u markaati kaco oo min xadiisi bni cumar ah radia allahu canhu saxaxahu bnu khusayma shaahidkaas oo ibn khuseyme oo saxeix yeelay wadakarahu lbukhaariyu bukhaarina ou sheegay mucallaqan isagoo tacliiqa oo sanadka intiisa hore laga gooyey mawquufan oo ibn cumar marka mawquuf ku ah ayuu bukhaarina saxiixiisa ku sheegay halkan waxuu ka gelayaa mas'alaha sujuudda marka loo hoobanayo ma gacmaha laga bilaabayaa mase sujuudaha laga bilaaba xadiidka abu hureyra oo hormariyey xadiidka abu hureyra waa xadiid saxiix ah tirmidi iyo aimo badan ayaa saxiix yeeleen ayb xadiidkan marka iyo nawowi iyo aimadaas o dhan way saxiixiyeen xadiidkan abu hurayra marka muxuu leeyahay idaa sajada axadukum midkiin hadduu sujuuda falaa yabruk kamaa yabruku lbaciir xartiga sida u fariistay su fariisanay walyadac yadayhi qabla rugbatihi sidee waay marka ratiga sida aanu u fariisanin ee laga raba isaga marka inuu sameeyo sidaas waa inuu gacmihiisa hormariyo oo jiibihiisa u ka hormariyo gacmaha jiibaha inuu gacmaha hormariyo marka tanaa culamadu aada isugu khilaafeen tafsiirka falaa yabruk kamaa yabruk lbaciir qaar waxay leeyihiin buruuk lbaciir waxaa weyaan lugihiisa hore ayuu hormarsadaa dhulka dhigaa lugaha hore ayayna ugu dhex jiraan jilbihiisa ratiga jilbihiisa lugaha hore uga yaalan saa darteed markuu lugta hore dhigaayo meesha ugu horeysa dhulka taagsiinayo oo dhulka dhiganayo waxa ay noqonaysaa jilba marka khalaas laakin eh, marka jilbihiisa hormarsada adigana marka jilbahaga hormarsan isaga jilbaha laakin waxay uga yaalaan lugihiisa hore hadii aan marka ka dhigno yani hortayda gacmada lugo aan u yaalno labada lugoodoo hore gacmihiisa hore labada lugoodoo dambena maxay noqonayaan lugihiisoo kale noqonaya bani aadamki asaga laysku muqaabalayna lugihiisa hore ee gacmaha gacmihiisa isaga ayay ugu dhex yaalaan jilbihiisa gacmihiisa jilbaha ugu dhex yaalaan marka lugaha hore keliya fiirsan mayside lugaha hore jilbahooda waa meesha uku fariista isaga eh. adigase jilbahaaga gadaalay kaaga yaala lugahaagay ku yaalaan saa daraadeed marka dhiganin jilbahaaga say ku imaanaysaa soo lisaan carabka iyona saas oo kale sheegaya macnahaas ibn lqayim laakiin culamo badan waa cabsinayaan waxay leeyihiin ratiga labadiisa labadiisa gacmood waa labadiisa lugooda hore inuu dhigtaana la diiyo iyadoodu ka hormaraa labada lugoodoo dambe iyo labada hore labada hore ka hormaraa labada hore oo adiga gacmahaagoo kale ah idan adiga hadaad gacmahaagi dhigto saad u ekaanaysa waa cagsiye marka alimaam ibn laakiinse maxaaba lagu kala baxaa xadiiskaa lagu kala baxaya falaa yabruk kamaa yabruk lbaciiru waliyadac yadayhi baa lyii sn iyada marka gacmaha hormariyba nebigii si uu suuradaas u khilaafay markaasaa ibnulqayim wuxuu yihi maqluub weyaan xadiidkan marka waliyadac rukbatayhi qabla yadayhi ahd markaasaa ruwaada qaara qalbi kusoo dabagediyeen laakiin de raawi in la tawhiimiye bilaa xujo saah raawi in la yidhaahdo isagaa gasay ama qalbi sameeyo oo wax isdhaafiyey waa daciif taas in marka raawiga wixi inuu asalku siqa yahay inuu dabdiyo asal xadiidka koowaad marka macnahaasaa ku jira kan labaada marka isaga waxaa daliishanayo xadiidkan koowaad marka waxaa ku tegay maalik iyo awsaaci alimaam maalik iyo awsaaci iyo asxaabulxadiidka ayaa ku tageen qaar kamida ah. kan dambe marka waail ibnu xujur waa laga raajaxsan yahay labada xadiid waa saxeex hadii waa saxeex la dhaho hadii la yidha labadaba waa saxeex kan horaa raajix marka maadaama labadaba iska hor imaanayaan midna ou leeyahay jilbaha hala dhigto midna ou leeyahay lugaha hala dhigto kan hore ee xooga badana la qaadanaya marka amaba xadiidkan waail ibnu xujur waa daciif xadiidka waail ibnu xujur ee dambe waa daciif ra rasuul lahi sala lahu alayh ali wasalam arkay idaa sajada haduu sujuudo wadaca rukbatayhi buu dhigaya qabla yadayhi labadiisa gacmood ka akrajahu arbacatu afarti waa soo saartay xadiidkan marka waa daciif tafarada bihi shariikun shariik ibnu cabdillahi alqaadi ayaa la gooli noqday shariikna waa daciif ibnu kathiir irshaadka wuxuu ku yiri shariik markuu yihi tafarada bihi shariikun qaala daara qutniyu shariikun laysa bilqawiyi fii ma yanfaridu bihi shariik wuxuu la gooni noqdo waa waa waa waa ma ahan ma xoog badna shariik hadduu la gooni noqdo xadiidka halkaana markaas waa gooli noqday isagoo mursalana waa soo arooray xadiidkan isagoo mursal ah oo riwaayada mursalka marka waa maxay waa ilmaba maba sheegeysaba mursalku isagana dabcan marka waa weliba xaazimi iyo alxaazimi wuxuu leeyahay mursalka labadooda mutasilka iyo mursalka mursalka ayaa raajixa a mursalna de waa daciif waa ogtihiin abu daawuudna xadiidka waa wariyey isagoo munqaic ah marka xadiidkan asaniida uu ku yimid isnaad munqaica iyo iyo mid marka laysku haysto ma mursala mursal ahaan lagu weriyey marna lagu werinaayo mawsuul ahaan laakiin uu ku jiro shariik bn cabdillahi alqaadi uu ku jiro saasuu marka xadiidkan daciif ku yahay marka kan hore ayaa raajixa oo gacmaha in la horumarsada ah faina lilawali midka hore waxa uu leeyahay buu yii ibnu xajar shaahidan buu leeyahay ibnu xajar marka midka abu hureyra hore oo gacmaha in la horumarsado rajacaas uma jeedin xid buu leeyahay min xadiid ibni cumar radia allahu canhu saxaaxa ibnu khuseyma shahiidkaas ibn khuseyma saxeexeen oo leeyahay aleyh salaatu wasalaam wuxuu yidhi in gacmihii marka la hormarsado ayib wadakarahu lbukhaariyu bukhaarina waa sheegay xadiidkan mucalaqan isagoo mucallaqa mawquufan mawquuf ah isagoo mucallaq oo ibni cumar ku eg sheegay marka baabka uu ku sheegay waa maxay wuxuu yidhi imaam lbukhaari baab yahwi btakbiiri xiina ysjudu baabun yahwi btakbiiri xiina ysjudu baabkaas kuusheega baabun yahwi btakbiiri allahu akbar soo dhahay hoobanay xiina ysjudu markuu sujuuday wa qaala naaficun naafic wuxuu yidhi buu dhahay kaana bnu cumara yadacu yadayhi qabla rukbatayhi cabdullaahi bn cumar labadiisa gacmood u dhigan jiray dhulka intaanay labadiisa jilbood uusa dhigin kahor oo hormari jiray cabdulahi bn cumar marka buhaari waa ujeedaa isagana wuxuu ku tegey in gacmaha la hormariyo madhabka buhaari waa saas leana bukhaari mar walba aaaarta uu keensado ayaa fiqigiisa u yahay oo aahaartaba wuxuu u keensadaa inuu ku xoojisto fiqigiisa khulaasada marka taas ayaa raajixa in gacmaha la horumarsado an ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula lahi sal lahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa idaa qacada hadduu fariisto litashahudi ataxiyaadka u fariisto wadaca waa dhigayay yadahu gacantiisa alyusraa ee bidix calaa rukbatihi jilibkiisa alyusraa bidix buu saarayy walyumnaa midigta gacantiisa midigna calalyumnaa jilibkiisa midig ayuu saarayy wacaqada wuxuuna guntaayay alaaatan wa hamsiina kontan iyo saddex buu guntaayay oo yani xalqada wareega iyo saas ayuu saas weyan wacaqada alaatan wa hamsiin kontan iyo saddex buu guntaayay hay shan iyo saddex oo kale ayuu guntaay waashaara biisbacihi eh, fartiisana waa ku ishaaray asabaabati murugsatada fartiisa murugsatadana waa ishaarayo tan oo musabaxadana markaad xeedkan akrinay la taagan waa taagay saas u dhahay saas halkaana waa wareejinaya halkaana marka saas fartiisana saas u taagna saddex madaxeedoo kala marka korna ka sameyn marka saanu farta u taagay wafii riwaayatin lahu riwaayo kalena waqabada asaabicahu gacmihiisa ayuu qabanaya kullahaa dhammaanteed gacmahoo dhan waa wada laabaya wa ashaara waa ishaaraya bilatii tiita lilibhaama suulka xigta midda suulka ku xigtana waa ku taagaya ishaarada ku bixinaya oo tawxiidka ayuu markaa ku ishaareeyay iyadana muslim baa weriye xadiidkii horena marka riwaa muslim muslim baa soo saaray kan marka waxaa laga qaadanaya atxaadka marka loo fariisanayo in gacmaha bidixda in lagu qabanayo jilib jilibka bidix gacanta midigna in jilibka la kor saarayo laakiin la laabayo faraha marka laga reebo fartan bis sabaabada marka laga reebo suulka iyana waa laysku qabanaa fardhaxada waa xalqad camal laga dhig la wareejina waashaara markaashaara bisfarta marka u ishaaraya marka ishaaradaasi taxriig maku daraya marka oo ma dhaqdhaqaajina fartii oo taxriig ma la socodsiinaya xadiis waail ibnu xujir oo abu daauud kusoo arooray ayaa dhaqdhaqaajinta sheegaya naam xadiidkaas isagana marka waxaa weyaan marka sanadkiisu waa wuxuu ku dul wareegaa abu isxaaq sabiici abu isxaaqna marka ragga ka werinayo aaday u tiro badan yihiin ilaa afar iyo toban meelahaasay gaaraan marka afar iyo tobankooda saddex iyo toban dhaqdhaqaajin ma sheegin saddex iyo toban nin oo abu isxaaq sadiici ka werisay oo shucbo iyo xamaadaanka ay kamid yihiin iyo thawri iyo ay ku jiraan kulligood ma dhaqdhaqaajinta ma aysa sheegin dhaqdhaqaajinta waxaa sheegay oo keliya zaaidatu zaaidatu bnu qudaama hal nin baa sheegay bis oo ku daray qaala yushiru fara-aytuhu yuxarikuha yadcuu biha kuwa kale dhan fara-aytuhu yushiiru bihaa bay sheegeen nebigu waa ishaari jiray sheegeen zaa-ida keligiisa waxuu sheegay waa dhaqdhaqaajin jiray idan marka waa shaad waa ziyaadatu shaadatu lana ninka siqada marka uu ziyaadiyo xadiidka makrajkiisuna oo hal yahay hal nina siqana uu ziyaadada la yimaado saddex iyo toban nina ay aysan sheegin in saddex iyo toban waa gefteen la dhaho ama waa idinka waa halmaanteen la dhaho hal ninaa saxma in la yiraa in hal nin la yiraa isagaa wahmiyey oo ismoodsiiyey in lagu daray ziyaadadan saddex iyo tobankan baa saxsan tee marka ay qaacidadu qawaacidda xadiidka tee waafaqaysa waxaa waafaqaysa saddex iyo tobanka in la raaca riwaayadooda marka saddex iyo toban nin lama tawhiimi kara hadii la yihah waa la jamcinana jamcinta takalufa ku jira lana riwaayaadka qaar kaana yashiiru shadiidan ayay leedahay si adag ishaari jiray nabiga aleyh salaatu wasalaam farti marka kulle mida kale jamcinta waxaa ka sokeeya xataa qariino meeshaan waxaa taal wahmi qariino xoog badan oo wahmi tusayso leana afar iyo toban nin oo hal meel xadiid ku wada dhegeysatay hal nin keliya ziyaadada uu ku daray saddex iyo tobanka kaleo shucbo iyo rag lamadana ay yihiin aysan ku darin shuduudkaba wax kale lama yiraahdo kaasoo kale la yirahda khulaasat lqowl marka ma dhaqdhaqaajinayo farta sida raajixa naam hadduu hadda dhaqdhaqaajiyo xadiidkaas uu saxiix leeyahayna laa ba'sa bihi wafi riwaayatin lahu waqabada asaabicahu kulaha waashaara bilatii tali ibhaam wacan cabdillahi bni mascuudi radia allahu canhu qaal iltafata ilaynaa rasuulu lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulkaana milicsaday anaga xaggeena milicsaday faqaala waxa uu yii idaa sallaa axadukum midkiin haddii uu tukanayo falyaqul hadhaho ataxiyaatu lilahi wsalawaatu waطayibaat assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat llahi wabarakaatu assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh uma markaa dabadeed liyatakhayar ha doorto min adducaai ducada xaggeeda acjabahu tan loogu jacayl badan yahay ilayhi isaga xaggiisa fayadcuuhu ha ku duceysta markaa ugu duceysto muttafaqun calayhi bukhaariy muslim baa soo saareen walafdu lilbuaariyi lafdiga bukhaari baa iska leh walilnasaa-iyi nasaa-i wuxuu ku dara kunaa naquulu waxaan dhihi jirnay qabla an yufrada calayna intaan nalagu farad yeelin atashahudu ataxyaadka inta nalagu farad yeelin waxaan dhihi jirnay asalaamu cala allahi waxbay dhihi jireen markii dambea marka asalaamu calaa jibraail iyo markaasaa laga reebay tanaa marka la baray markii dambe waliaxmed ana nabiya sal llahu alayh ali wasalam nabiga callamahu ibn mascuud wuu baray atashahuda taxiyaadka buu baray wa amarahu waxauna amray an yucallimahu nnaasa dadka inuu baro riwaayada axmed waxay ahayd ibn mascuud buu nabiga taxiyaadka uu baray dadkana bar buu yii marka riwaayada nasaa-i laakiin inqiaac baa ku jira oo inqiaacana wuxuu uga imaanayaa cabdullahi bni mascuud wiilkiisa ka werinaya riwaayada nasaa-i wiilkiisa abu cubayda ka werinaya abu cubaydana ma soo gaarin aabihiis isaga tamiis kuma soo gaarin saa darteed waxa uu ka wariya waa mursal ah, abu cubayd aabihiis isagoo u yar u dhintay ah, abu cubaydata bn cabdillahi bn mascuud marka aabihii waxau dhintay isagoo aad u yar oo waxba ka weri karin marka halkaas inqiaac baa ku jira xadiidkan tashahudka wixii lagu akrin lahaa ayaa marka xadiidkan lagu sheegaya idaa sallaa axadukum falyaqul amar waay marka idan taxiyaadka akrintiisa waa rukni maadaama amar nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo amray ay tahay siiqooyinka taxiyaadku marka waa kala duwan yihin siiqada cabdullahi bni mascuud ba uu hormariyey liana iyada ayaa ugu raajixsan kulli waa wada saxeex dhamaan laakiinse marka la dhaho xagga marka eh, eh, diqada midaan marka eh, eh, ibn mascuuda ugu horeyso sababtana waxa ay tahay isma khilkhilaafin khilaafin isaga ruwaadiisa kuwa kale laakiin eh, siiqooyinka kale ziyaadaad nuqsaan ayay leeyihiin meesha marka asalaamu calayka ayuha nabiyu ah ayaa caaisha iyo waxay leedahay markii nebiga noolaa asalaamu calayka ayaan dhihi jirnay markau dhintay waxaan dhahnay asalaamu cala nabiyi ayaan ku bedelnay meesha asalaamu calayka ah ayaa waxaan ku bedelinay asalaamu cala nabiyi mar hadday marka saxaabadii saas yeeleen ay ku bedeleen kolley nas un bay u haystaan maxaa yeele wax tawqiif ah waa arrintaan iskama dhahayaan asxaabta wax kuma bedelanaya ayagoo nebigii aan amar iyo wax ka haysanin saas daraadeed marka haddii la yidhaha assalaamu cala nabiyina wax ku jaban oo dhib ah malaha ibnu xajarna fatxulbaariga sidaasuu leeyahay taqribiina subkiuna kasoo xikaayoonawuleya mar haday ansaxday caaisha ay ka ansaxday arintaas waa la dhahay oo in la dhahaa dhib ma laha markaasu ibnu xajar mu leeyahay marka waa ka ansaxday caaisha marka assalaamu calayka ayuha nabiy hadii marka calaykada la yiraahdana waa sidii nebiga looga keenay hadii loo dhahana waa fiicanta iyadaa fiican hadii assalaamu cala nabiy la yirahdana waxbaasa malaha asalaamu alayna wacalaa cibaadi illahi saalixiin marka atixyaadku marka wuxuu ku socdaa qisdaas aada u cajaa'ib badan miisaan buu ku socdaa ilaahay baa lasoo ammaanaya marka hore atixiyaatu lilahi wasalawaatu wadayibaatu kadib nabiga looayaa loo duceynaya assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatuh baa laleeyahay kadib markaas waxaa ducaysanaya qofka isaga iyo muminiinta o dhan u duceynaya isagii iyo asalaamu alayna wacalaa cibaad illahi saali saas kala horeeya allah lasoo ammaanaya marka hore uma waxaa lagu xijinaa nebiga ayaaayaa ayaa loo duceynaya kadib qofkaa ducaysanaya iyo muminiinta u duceynaya kadibna tawxiidkii ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh macbuud xaq lagu caabudaa ma jiraan farti marka goormaa la taaga fartaani ah, wakti mucayana nebiga ma usu sheegin sala allahu aleyh ali wasalam oo ma dhihin rasuulka ila allahu marka la dhahayo la taago sida shaaficiyadu ay qabaan ashhadu an laa ilaaha ila allahu baa lagu taagaa bay leeyihin xanafiyaduna waa cagsiyaan waxay dhaheen ashhadu an laa ilaaha marka la dhahayaa la taagayaa naam ila allahu markuu yidhahdana waaba dejinayaa naam waa cagsiyaan ayagu marka waay sameynaya ashhadu waxay leeyihin marka ashhadu an laa ilaaha ila allah buu soo degsanaya cagsiga isku yihiin cagsi lama rabo marka khulaasada marka maxay noqon eh, maadaama farta nabigu waa taagi jiray layii meeshaas markuu maraayo na taagi jiray aan la dhihin ee markau fadhiisto ataxiyaadka eh, akrinaayo taagi jiray mar haddii la yidhi markaad bilaabaysa waa taagaysaa asalku saas waay lana meel inaad ku taagta meel kalena aadan ku taagin daliilay ubaahan tahay ilaa intee lagu ekeen ilaa aad adxaad ka dhamays waa wadaysa fara-aytu marka eh, eh, yushiiru bihaa marka waxaa markaasoo ishaarayo oo marka uu ducaysanayo ducada marka gadaalay ka timaada dabcan ilaa uu ka ducaysto waa la taagaya farta waa lasii taagaya ayb uma markaa dabadeed liyatahayar intaas markaa taxeedka intaas ku egyahay ashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh salliga xukmi kala adxeed anshu aan ka dambeeyo adxeed intuu ku egyahay hadii lagu yira illah ashhadu ana muxamadan cabduhu rasuul wuu ku egyahay salliga waa maxay waa rukni kale wa oo salaada kamid a ah sida salaamtaba ay uga sii dambaysa rukni kale utahay marka uma markaa dabadeed liyatakayar ha doorto mina ducaai acjabahu ducaaileyhi mida ducada ugu jacayl badan yahay waa laga horeeya oo markau sidaa ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluhu u yiraahdo saligaa waa in lagu xijiya lana ducadaada waa inaad saliga ka hormaraysa markuu saliga akriyo kadib wixii nebiga kasoo arooray afartii shay ilahay ka magan galo dajaal fitnat lmaxya walmamaat cadaab lqabri iyo cadaabu jahanam maraad ka magan kadib waxaa rabta ku duceyso walimuslimin muslim waxaa usugnaatay can ibni cabaasin radia allahu canhu qaal kaana rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu ahaa yucallimunaa midba bara tashahuda tahiyaadka ataxiyaatu lmubaarakaatu asalawaatu ayibaatu lilahi ila akhirihi waa taxiyaadka ibnu cabaas kana ibnu mascuud kiisaan sheegna kana waa kii ibnu cabaas muslim ba waxaa werinaya muslim marka kan kana waa saxeix imaam shaafici midkaan u qaatay ataxiyaatu lmubaarakaatu asalawaatu ayibaatu lilahi kana u qaatay sababta u qaatana waa maxay ziyaadaada wataaye kulamaa dikrigu u ziyaado wato una soo arooro waa ajir badan yahay halkaas ka qaadanaya marka waana waxaa jira tashahud abi muusa alashcari tashahud caaisha kulligood ninkii ku atixiyaadsado waa fiican yahay kulligoodba nabiga wada baray kana kasoo wada aroortay kii adiga waalidkaa kusoo baray adaad aragto mid khilaafsan diin cusub waa inaad dhahda lama rabo dadaa marka jahliga haystaa waxawaay hadday maqlaan ataxiyaatu lilah qofkii loo baraayo waxay leeyiin saan ha u barin dhaaf ataxiyaatu mubaarakaatu salawaatu lilahi dayaatu lilahi labadaba waa banaanta hadii loo bara kan hadii loo baraayn in tiraahdo ma kana dhaaf adigana aan maxaa yeelay waxaana waa wuscigaan in nebigaan umada siiyey ina lagu dhibtoon baa la rabaa ninkii kulligood bara karanaa fiicay oo marna midkaan akristo kana marna midkaan kana marna marba mid dabaqo siwaynta siyoodka haboon yihiin waan fadaalata bni cubayd radi allahu canhu qaala waxau yihi samica rasuululahi sal lahu alayh ali wasalam nabigaa maqlay rajula nin buu maqlay yadcuu fii salaatihi salaadiisa ku ducaysanayo kaas oo lam yaxmadillaah aan alla maxadinin walam yusali cala nabiy sal lahu alayh ali wasalam nabigan aan ku salinin faqaala waxau yihi cajila haada kan waa degdegey ducadiisa waa ku degdegay midkaan muxuu ka degdegeyna salliga ka degdegay waxaa la rabaa marka aad ducaysanaysa xataa caadi ahaan inaad ilaahi hata ammaanto maksiirkaaga iyo dembigaaga iyo yani shukri la-aantaada ilaahay aada u muujiso salliga nebiga aad ku salliso kadib inaad ducadaada gasho muraadkaaga taas inaa ilaah waxaas usii tiraahdo waa aadaab xadiidkan marka muxuu ibnu xajar meeshaan ugu soo daray marka wuxuu ugu soo daray qisadana waxay ku dhacday salaad dhexdeeda rajula samica rasuul lahi sal slam rajulan yadcuu fi salaati lam yaxmad illaah aan alla macdinin booles uma marka ataxyaadkiisiibu marka uu tashaudkii dhameeyey ay ah, dacdiisa hore ka galeen markaasaa salligaa marka nabiga u amraya faqaala wuxuu yidhi idaa sallaa axadukum midkiin haduu tukanayo falyabda bitaxmiidi rabbihi ha ka bilaaba rabbigiis ammaantiisa wasanaaha caleyhi inuu alla ammaano uma yusalii cala nabiy nabiga ku saliy sal lahu alayh ali wasalam uma yadcuuhu maashaa wuxuu doono markaas ayuu ku ducaysan habarun bimacna lamr yn ha ku ducaysa markaa wuxuu doono rawahu axmed waalaatu saxahu tirmidiyu wabnu xibaan walxaakim marka xadiidkan isagan waxaa laga qaadanaya in salliga laga hormarinayo oo marka salligu oo rukni yahay salaada hadii aan marka qofka uusan nebiga ku sallinin atixyaadka dambe salaadiisa ma jirto hadduu kas uga tago salaadiisa ma ansaxayso hadduu hilmaamana waa inuu kusoo laabto haduu fasli dheer soo kala dhexgalay oo soo xasuustanay inuu salaada soo celiyo cinda alimaam shaafici iyo rag aimada badan asagaana marka raajixsan qowlkiisa culamada badankoodsa waxay leeyihiin waa sunna ee maaha waajib maaha rukni maaha bay leeyihin salliga ataxyaadka dambe laakin qowlka raajixa waa inuu rukniga naam oo imaam shaafici masaladan waaba looga horreeyey xataa lidalika masaladan qaadi ciyaad alqaadi ciyaad ibnu muusa sabti ayaa kitaabkiisa la layihaha ashifaa fi tacriif xuquuq lmustafaa ayaga wuxuu aad ugu shanaaceeyey oo ku ceebeeyey imaamu shaafici markaas wuxuu wax ugu horreeyey ma jiro salligu waa rukni in la yidhaahdo salaada dhexdeeda cid ugu horreysa ma jirto shaafici markaasaa culimadooda qaar kamida ah kutubabay ka alifeen isaga raddigiisa khaybari baa kamid ah, ragii ka alif oo ardada ibnu xajar nin kamida ah, ayaa kitaabka alif aad u qiimo xadiidka jamciyey oo in shaafici looga horeeyena sheegay isagana waxaa uga sii horeeyey qaybariga eh, laftirkiisa alimaam ibn lqayim aada u difaacay imaamu shaafici kitaabkiisa jala afhaam salayraa jala afhaam fii fadli eh, muxamedin sayid lanaam kitaabkaas weyn ayuu aad wuxuu yihi ibn waxayna ahaydba qaadiciyaad kitaabka wuxuu u alifay nebiga xuquuqdiisa inuu uga sheekeeyo mar haddii shaafici uu yihi salaad ma ansaxayso haddaan nebiga lagu salinin waxay ahayd inuu ku daro min maxaasini madhabi imaam shaafici imaam shaafici madhabkiisa ammaantiisa in laga dhigay ahayba nacam kitaabkana waxa u munaasab ahaydba mar hadiiba nebiga xuquuqdiisa kor loo qaadayo inuu ku ammaanayba ahayd maaha inuu ku eedeeyonaba aysan ba ahaynba nacam laakiin saxaabaa maalikiyada imaam shaafici aaday u marka aaday u necbanaayeen waana ka tacasubi jireen ilaa qaarkood xataa sujuudda ay ku ducaysa jireen inuu ilaahay dilo nacam markaas tacasubka ummadan dhedhan inuu gaarsiinayo hau moodinina markaas isagana waxau dhihi jiray tamanaa rijaalun an amuuta halaa waxay tamaniyeen inaan dhinto aniga hortood inaan dhinto laakiin marka waxau yihi fatilka eh, sunnatun taas wuxuu yihi waa sunno waa dariiqo qof walba uu maraayo saasoo kale yiri yidhi laakiin ninka aniga geerida ii tamaninayo waxaa tiraa marka isaga marka faka anqadi saasoo kale inaanba dhintaba ka xisaabo ilababa dhima doonay isagas ama dambay doona dhima doon adduunkumaara marka saasuu yii marka masailadan marka kitaabadaasa laga qoray wabilah tawfiq sal sl